الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وقطيبة بن سعيد وأبو كامر الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامر قالوا afar sheekh buu israaciye muslim afartuba waa rag aynu in badan soo araragnay oo uu wax kaba wariyo ha kasii kala badnaadeen afartoodna marka la eego dee waana sheekhyada muslim u wada sheekha ah waana iska wada dabaq oo dabaqadii tobnaad ee ruwaadda ama dadkii iyagu la kulmay atbaacu taabiciintii waayo iyagu taabiciin maaha atbaacu taabiciinna maaha waa dadkii la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa dabaqadaas atbaacu taabiciintii soo gaadhay ayay afartuba kaba mid yihiin marka dhammaanna sheekh keliya wada leeyihin oo waxay yidhaaheen xadaثna abu cawaanata can qataadata can yunus yunus bna yunusa bni jubayri can xiطaan bni cabdillaahi الraqashiyi qaala anahu qaal bal xagga dambena abu cawaana wadax ibn cabdillaahi اlyashkuri waa nin caalimoynu marar badan soo aragnay ee qataadana waaba imaamkii xaafidka ahaa waana taabici isagu marka qataade iyo labadanina ka dambeeyaaba taabiciintii bay kaga mid yihiin oo xadiidka markaa sanadkiisa saddex taabici oo wax kala warinaya ayaa ku suganba oo saddex taabici baa ku sugan marka yunus ibnu jubayrna kolley iyo xadaanna caawunba xidaanna caawa inoogu horeysa axaadiisooda kitaabka ay ku leeyihiinna maba badna oo yunus ibnu jubayrna waa nin taabiciintii dhexe mid oo hiqaa muslimna saddex xadiis buu ku leeyo kani u horeeyo xudaan ibnu cabdillaahi raqaashina waa taabiciisa ee ka weyn oo taabiciintii waaweyneyd buu kaba mid yahay muslimna isaguna saddex xadiis buu ku leeyo kani u horeeyo marka qaala waxay yidhaaheen waana hiqaatu ruwaad dhammaanba qaala wuxuu ihi markaa xibdaan sallaytu waan tukaday maca abi muusa abi muusa alashcariyi abi muusa alashcari saxaabigaa jaliilka ah ayaan laba tukaday salaatan salaad na ciraaq baa kollay la joogay isaguna waktigii cumarba waxa weeyaan cumar dee isagaaba waxa weeyaan u magacaabay imaka oo waxa weeye inuu basr oo kale waaligeeda noqdo waktiyo <clears throat> waktigii cuhmaanna kollay waaba ahaa dee walo waktiyadii dambe laba bedelay haddaba saxaabiga jariirka ayaa da tukinayey salaad baanu tukinayey waana salaadihii faradka ahaa mid kaba mid ah xibdaadna waa la tukanayey falamaa kaana markuu ahaaday cinda alqacdati fadhigii waana atixiyaadkii marka uu ku sugan yahay oo waana jalsadii dambe weeye atixiyaadkii waaya alqacda iyo aljalsa iyo de waa masdaru mara oo waana dee qiyaasahaan wuxuu uguba yimaade adugu bal fadhigii dambe atixiyaadka loo fadhiisanayay markii uu kuba sugnaaday ayuu qaala rajulu nin yidhi min alqowmi qowmkii kaba mid ahaa <clears throat> riwaayaadka qaarkood daahirkooda siaan ka faa'iidaysanna waa nin masbuuq ahaa buu ahaay oo salaada wax lagalaba horreeyey oo soo galay dee salaadiina uu la tukanayey atixiyaadkii markii loo fadhiistay baa wuxuu yidhi ninkaasi uqirat الصalaatu bilbiri wالzakaati salaadiina waa lagu jiraa atixiyaadkii baa loo fadhiyaa hadalkana hoosumuu odhanay saru u yihi oo uqiratu waa la sugay ama waaba lala xidhiidhiyey الصalaatu salaadii bilbiri birigii oo birigu waa ismu jaamicu lianwaac اlkhayr oo dee waxa ay tahay salaadiine waa tan waxyaalihii khayrka ahaa ee lafdigan albiri uu shamlinayo kii uguba mudnaaba weeyaane waxaa lala xidhiidhiyey salaadii oo la raaciyo had iyo goor ay laba socotaa biriga iyo wa zakaati zakado waa tan qur-aanka ay soo noqnoqoto iyagoo salaadii iyo zakadiiba ay wada socdaanba marka zakada macnaheedii ee sharciga ahayd kuba fasirneed dahaaray maka halkan aan laguba fasirin waa la sugaydo macnaa waa la raaciyey waa lala xidhiidhiyey oo salaadu birigaasna way la xidhiidhsan tahay zakadana waa tan qur-aankaba kulaba xidhiidhsan weeye haddii dee dahaaro la yidhaahana de waaba iyadoo wixii dembi iyo waxyaalaha lagaga daahir noqonayay oo taasba waa wax lagu fasiri kare balse horaan ku daynayna <coughs> qaala xidaan baa wuxuu yidhi falama qadaa abu muusa abuu muusa markii uu dhammeeyey ee uu gutay asalaata salaadii u salaadii ka baxay uu dhammeeyo wasallama uu salaamo naqsaday ayuu insarafa xaggii dadka usoo jeestay dadkiibuu soo usoo jeesto xaggoodii soo qaabilay faqaala wuxuu yidhi ayukum kineeba alqaa'ilu macnaa kumuu ahaa alqaa'ilu kii yidhi kelimata kada wa kada kelimadii caynkaa iyo caynkaas ahayd ruuxii ku hadlay waa kuma ayuu yidhi dadkii buu weydiinayaa oo dee si ugu baraarujiyo waxyaalaha ruuxa dee salaad buu kuba jiraayo salaadii waxaa halkan jidaysan iyo bal umuurtanna wax laga roonyay inay tahayba si ugu baraarujiyo ayuu su-aashan u weydiiyey kale laftiga kelimana halkan dee ina kelimo mayhayna waa jumlo dhan eh kelimada waa la idlaaqa awqaadda qaarkeed iyadoo loo jeedo kalaam loo jeedo oo waxa weya rabbi irjicuuni lacallii acmalu saalixan kalaa inahaa kelimatun ba haddana hadalkaasi waa kelimo hadal uu yihi uno dee aan wax dee wax ka hagaagayo oo isagii in cilo ay markaa kaba imanayaan aanay ahaynba wa kelimatun biha kalaamu qad yuamsu ina malik ba lahaa waa jumlo dhan bay ahayd kelimadii caynka iyo caynkaas ahayd yaa yidhi ka yihi kumuha qaala wuxuu yihi xibdaan faarama alqowmu qowmkii way aamuseen macnaa waa la aamusay cidimay hadlin looma jawaabin uma qaala haddana abu muusa alashcari baa wuxuu yihi oo uu ku celiyey markay cidi u jawaabi weyday ayukum ulqaa'ilu kelimata kada wa kada war kumaa yidhi hadalkii caynkaas iyo caynkaas ahaa kii ku hadlay keebuu ahaa ayuu abu muuse yidhi fa faarama alqowmu dee qoomkii kollay inaymay toosnayn oo salaad baa lagu jiro salaaduna aqwaar iyo afcaal gaar ay leedahay waxyaalihii salaada dhexdeeda la odhanayana ka mid maaha tani haddaba dee kii yidhina waa aamusay oo isagoo kaba baqanaya dee in lagu canaanto dadkii kalena iyagiina way aamuseeno marka cidi umay jawaabin aramana macnaa waa sakata un way aamuseen qowmkii looma jawaabin faqaala wuxuu yihi markaa abu muusa lacalaka yaa xidaanu qultaha xitaana waa nin asxaabtiisii inta badan laazimayay ah bal isaga ayuu dee tihi waxaa laga yaabaaba aba adigu inaad tidhi mala adaaba yidhi xidaanow kalayna dee waa idlaalan bihi iyo siqatan bihi iyo si uu bal dadkii ugu baraarujiyo waayo isaga waxa weya dadka kale uu kaga dhowaayo oo kale haddaba markaasuu yihi waxaaba laga yaabaa xitaanow adigu inaad tidhi oo kii yidhi inuu adigaba ahaa qaala wuxuu yidhi xidaan baa odhanaya maa qultuhaa anigu maan odhan walaqad rahibtu waxaan ka cabsaday markay cidi hadli weyday an tabcakanii biha inaad iguba canaanato kelimada aniga inaad igu canaanato taas baan kaba cabsaday oo kolleyta wambikanii baaban kuba fasirnay bacaka iyo markaa imaka waxa weya tabcakani <clears throat> bakaca iyo bakaca iyadoo la labadaba oo tabkiika iyo bakci kolley macno keliya usoo naqliyaano waa ida istaqbalahu bima yukrah ruuxa markuu lagala hortago wuxuu nacayo ooba dee canaan ha noqoto adugu waxa uu nacayo oo matalan hadala marka lagu qaabilo lagala hortago taas baa luqada carbeed baa kelimadan ama macnaheedu yahay haddaba waxaaban kaba baqday oon ka cabsanayey dee isaguna waa ta aan leenahay xidhiidh baaba kaba dhexeeyey dadka kale waa kagaba dhowaa inaad anigu de ama isaga hakuma soo hadal qabsanayo dadkii kale si uu isaga uguba gaadho oo dadkii kale bal taas de isagana waa noocaas yar kalsoonidaasna way jirtay inaad aniga igu canaanatid hayaaba kaba cabsanayay faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi qowmkii kaba mid ah ana qultuhaa aniga kelimadaa idhi ya aba muusa walam urid ulamana jeedinoo biha kelimada ila alkhayra ciyaar igamay ahayn oo anigoo lacib iyo lahwi iyo salaad inaan ku jiro waan ogaa markaa iyo taasi igamay ahayne khayrun baaban ula jeeday oo umuurahan dee salaada qiimaheeda iyo khayrka ay leediya taa khayrun mooye wax kaloon ula jeeday may jirin in salaadiisa aada iska xumee ama ku ciyaar iyo macno la-aan ugu hadlay maan ahayn taas buu yidhi faqaala abu musa abu muusa wuxuu yidhi amaa taclamuuna miyay miyaydaan garanahayn waa dadkii buu la wada khidaabayaa kayfa se a taquuluuna odhanaysaan fii salaatikum salaadiina oo salaadiina bal markaa aa gashaan waxyaalaha ku hadlaysaan aa odhanaysaan kollay dee waxyaale ay samaynayeenna waa u raacinayaaye miyaydaan garanahayn oo dee waxa weeye salaadii kole dii ilaahay inagu waajibiyey oo ina faray dee waxaana ina saaran inaan ogaano oon garanno waxaan odhanayno iyo waxaan samaynayno haddaba bal waxa aad samaynaysaan ama a odhanaysaan salaadiina dhexdeeda miyaydaan garanahayn marka wuxuu yihi isagoo umuura u caddaynaya ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay khadabanaa waa noo khudbeeyey oo fabayana lanaa wuxuu noo caddeeyey sunnatanaa macnaa waa sunnahayagii waa wixii inaga naloo jideeyey ee aqwaal iyo afcaalba aha ayuu noo caddeeyey oo waa wixii naloo jideeyo sunuu maaha wixii qaabilayay farad san dee imaka farad iyo sunno aan salaad sunaa iyo salaad farad oo kale ama afcaashii salaada qeyb aan idhaahno waa farad iyo qeyb waa sunne kolley <coughs> sunnaha oo loo isticmaalo farad wixii qaabilaya waa isticmaal dambe oo mar dambe yimo xaadis ah imaka halkan waa wixii dee laynoo jideeyey ee salaada dhexdeeda laynoogu jideeyey ama si guudba laynoogu jideeyey aqwaal iyo afcaalba ahaa taas baa rasuulka ilaahay noo caddeeyey wacallamanaa waanuna baray salaatanaa salaada yada sidanu u tukanaynana rasuulka ilaahay uuna baray oo intuu kacay uu noo khudbeeyey ayuu wixiina loo jideeyey aqwaal iyo afcaal ahaaba noo sheegay gees kalena waana baray si aan u tukanayno faqaala faqaaladan ama fa'du waa litafsiir arrinkaa hore uu sheegay oo ah rasuulka ilaahay inuu sunnahoodii ama wixii iyaga loo jideeyey uu caddeeyey inuu baray salaadii uu baray ayay tani tafsiir iyo tafsiilkeedii tahay oo waaba kan wixii uu baray rasuulkii ilaahay ee xagga salaada ku tacalluqsanaa oo faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay idaa sallaytum marka aada tukataan macnaa marka aad aade idinku aada doontaan inaad tukataan weeye idaa aradtum usalaata faaqimuu sufuufakum sufuuftiina ooga safka oo la toosiyo la oogaa wuxuu kaba mid yahay salaada san dee uba tegi doono kolley halkan waa umuuro kolley xadiidka dee inoola wada socdaa abwaab kala duwan bay inoogu iman doonaan mararkaas baana sharaxooda u iman doonaa biidn illaahi tacaalaye horta safkiina salaaduu kaba mid yahay safka oo la toosiyayo safkiina ooga kollay safka oogitaankii ama toosintiisuna ee dhowr arrimood bay noqonayaan oo midi waxa weeyaan simid safkii la simo oo dadkii aanay kala horeyn garbahoodii iyo qadamkoodii iyagoo weliba isku dhejinaya ah, bal ay simaan oon la kala horeynin waa safka oogitaankiisu kaga mid yahay iyadoo aada la isugu dhowaado oo labadii ruux aanay u dhaxayn meel cid soo geli karta furajta iyo meelaha bambanaan la awdo haddaan la awdin shaydaan baa soo geliya si uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh noo sheegay iyadna safka iqaamadiisay kaba mid tahay waxaa kaloo iqaamadii safka kaba mid ah sufuuftii hoosey u kala horeeyaan lakala ho loo kala hortaam yeelo oo loo kala horbuuxiyo safna aan la bilaabin iyadoo safkii ka horreeyey buuxsamo mooyaane taasna iyadna iqaamadii safka arrin kaloo muhiima ah, iyadna jirto kolley afraad oo waana wix inoo dambeeya insha allahu tacaala way inoo dambeysaaba laakiin waa si kooban une sufuufta sa dadka iyagu safka ku jira ay tahay in la isugu dhoweeyo ay isugu dhowaadaan oonay meel u banaanaan ayaa sufuuftiina ay tahay in la iskuba dhoweeyo oo labadii saf aanu u dhaxayn in safka kale soo geli karo safka la soo geli karo maha macnuu in laiscidhiidhiyo dee laisreerdiyo taas ma aha oo dee ruuxii ka horeeyaad madaxii ku dhufata ama taas waa caadie ujeedadu saf kale meel uu soo geli karo oo saf kale qaban karta inaanay udhaxayn oo dee bal rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh san uu taraasigan safka dhexdiisa inoo amray ayuu taa kalena yihi waqaaribuu beynaha isagoo sufuufta ka hadlayay isu dhaweeya sufuuftiina bal markaa intaasoo dhami waa iqaamadii safke safkiinii ooga kollayna waa wax inoo dambeeya insha allahu tacaala wix intaa kasii basisan uma liumakum ha idin tukiyo axadukum midka idinka idin ka mid mid idinka idin ka midi eh. waana inoo dambaysaa kollay dee abwaabtii imaamadiya way inoo dambeyn oo dee waxa weeye um aqra'uhum taasi baaba inoo dambaysa haddii bale imaamkii raatibka ah iyo meerka aanay jir haddii dee la siman yahayna waxaa inoo dambeeya waliyaumakum akbarukum ka idinku weyni marka haddii la sinaado oo umuurihii wixii kale dee qira'adii laguma sinaado ee bal midkiin haydin tukiyo jamaacadiina iyada halkan markaa way noogu sugnaado kolley jamaacadii ee waa shay layna faray laynagu adkeeyey rasuulkii ilaahayna uu kuba hamiyey dadkaa kaba tegaya inuu guryahooda intuu ugu tago kuba gubo oo bal matalan waa shay waajibe iyadana jamaacadu way noo dambaysaa hadday fadli tahay iyo hadday iyadana balwaciidka kuba yimi ka tegeedaba tahayna way noo dambaysaa dambaysaaye maka halkan tashahudka un baa inoo soo socdeen faida kabara marka uu imaamku allahu akbar yidhaaho fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha oo fana waa la isugu cadfay faduna tacqiib bay faa'iideysaa markuu imaamku allahu akbar yidhaaho idinkuna dhaha takbiirta oo taasi ay markaa macnuu yahay imaamkii ha kala horeynina takbiir halana xidhiidhsanina oo ilaa imaamku dhameeyo takbiirtiisii dee cid doonaysa inay ku daba tukato ku xidhataa waxa weeyaan ma takbiiranayso oo muqaaranayada halkan dee salaadiiba isagii jamaacadii uguma hagaagayso marka laakiin uu dhameeyo idinkuna ha ka sii hadhin ee dabadii takbiirta taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo markaa laba masalay meesha inoogu sugnaadayo midi imaamkii inaan takbiirtii lagala horeynahayn laguna lagulana xidhiidhayn ama aan lagula sinaanahayn bal taas ee waxa weeye ay dabadii la takbiiranayo iyada bal taas <clears throat> oo bal matalan taas baa adigu ay tay arrinta labaadna tacdiidkan baa faa'iideynaya fa'dan baa faa'iideynayse takbiirada ma'muumku dee inay kasii dambayso takbiirtii imaamka maahe waa inay dee iyaanu la xidhiidhsanin be laakiin haddana ay ku xigto ay raacdo markuu dhamaysto isagu isaguna uu takbiirto waa labada cibaaro ama labada masale in halkan ka qaadanayno fa idaa kabara fakabiru wa idaa qaala imaamku hadduu yidhaaho غayr الmaqdubi عalayhim wala الضaliin bal markaa imaamku markuu faatixadii dhameeyana faquluu waxaad tidhaahaan aamiin taa dhaha oo haddaad dadkii ma'muumiinta ah ee imaamkii ku daba tukanayay ay tihiin isagiina waa loo jideeyo aamiin isaguna uu odhanayaaye idinkuna aamiin dhaha taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh aamiinna macnuhu waa ilaahow naga aqbal dee ducana way socotay oo ihdina siraada almustaqiima iyo inta ka dambaysaa duca bay ahaayeen waana tii aynu soo maray ilaahay subxaana wa tacaala isagoo qiraa'ada ama faatixadii isagii addoonkiisa u qeybiyey halkaa marka la soo gaadho inuu yihi haada ama haaulaa'i licabdii walicabdii maa sa'al inuu odhanayo ilaahay ihdina siraada iyo waxaa ka dambeeya addoonkaygiiba alo waa baryo uu baryayo wixii u weydiisayna waa leeyahy waan u aqbalayaaba haddaba aamiinna macnaheedu waxa weeye ilaahu naga aqbal weeyaane faquluu dhaha aamiin dhaha taas baa uli bal kolley taamiinku meelo ayuu inoogu dandambeeyaa waa iman doonaa baab gaarina waa soo socdaa in daahirka xadiiskuna waxaaba weeye si wax dee imaamkii markaa uu yidhaahaba intaas maamuumkiina uu aamin odrhanayo imaamkii inuu odhanayo iyo inaanu odhanahayna halkan iyada inooguma caddo xadiidkan tan inoogumaba sugna bal in sha allahu tacaala laakiin waxaa la arkaa casharkana qeyb baan gaadhi doonaa kuwo kalena way dambeeyaane markaas baan eegi doonaayo waayo xadiid kalaa jiro rasuulka ilaahay noogaba suganoo idaa amana alimaamu faaminuu imaamku markuu aamiin yidhaaho aamiin dhaha idinkuna bal xadiidkaasa la isugu cadfayna oo فعdanna aan leenahay maka halkan فaidaa kabara fakabiruu aan kuna fasiray markuu takbiirta imaamku dhacdo dabadeed baan takbiiranaynaa ama mamuumkii takbiiranaya lafdiga xadiidka daahirkiina muxuu keeni imaamku markuu aamin yidhaaha dabadeed in ma'muumkiina aamin odrhanayo laakiin halkan xadiidkan iyagoo eegaya xadiidkan bal iyadoo bal masalan <clears throat> adugu kolley malaa waxna ay noo horeeyeen waxna ay dambeeyaanba xadiidkan oo ah marka uu imaamku waladaliin yidhaaho in aamiin la odrhanayo ayaa xadiidkan waxay culimada kuba fasireen waa jamcinaya axaadiida jamcinayaani idaa amanadan idaa araada an yuamin oo dee kol hadduu waladaliin yidhaha isagiina wuxuu doonaya ama wuu aaminsanaya marka uu doono inuu aamiin yidhaaho idinkuna aamiin dhaho marka ay leeyihiin waa la sinaanayaayo dee imaamkii lagama dambayn maayo marka dhawaaqiisa la maqlo dabadeed aamiin lama odhanayo ee waqtigii ta'miintiisu markuu gaadho de in lagala sii horeeyana maaha oo kolley waa yar neefsanayaae waxbuu isagu u dhawaaqayey qira uu ku jiray waa yar neefsanayaaye laakiin waqtigaa ta'miinkiisa ayaa lala ta'miinsanaya waxaana weeye oo daahirka xadiidka kale ma tilmaamaya taas laakiin waa kan iyo kan markan isu geyno ayaa macnahaasi noo soo baxaya culimaduna sidaasay kuba jamciyeen oo imaamka aamiintiisu aamin u odhan mamuumkiina aamin u odhanaya waaba tan la faray dee ruuxii munfaridka ahaana waa gaarkiiso isaguna aamin waa odhanaya waaba keli intaba aaminta waa loo jideeye laakiin muqaaranadaas ama dee markaa uu imaamku aamin odhanayo waana markaa wala daaliin uu yidhaaho idinkuna markaa dhaha aamin maxaa rasuulku yidhi yujibkum اllahu ilaahay idinka aqbali aaminna waxay ka dhigan tahay macnaheedu ducana way ku horeysay ilaahow naga aqbal weeye allahuma astajib ducaaana baa macnuhu yahay ilaahayna subxaana watacaala ee isagaaba yihi udcuunii astajib lakume uu idinka aqbalaya kolley yujibkumna muslim sida imaka halkan inoogu dabdisan nuskooyinkiisana lagu dabdiyay oo xarako qalab marka ay noqoto ba'da in la reebo ama la sukuuniyo oo macnaa jawaabtii dalabka ayay oo macnaha dee taa inay waxa weeyaan faquluu aamiin waa jawaabtii dalabku ku jasmisnaanaya ficilkani dee haddaad taa tidhaahaan yujibkum اllah ilahay waa idinka aqbalaya faidaa kabara markuu allahu akbar yidhaaho wa rakaca uu rukuuco imaamku fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha warkacuu rukuuca oo maxaa iyada halkana ay tahay dee imaamkii marka uu qiraa'adii dhammaysto allahu akbar buu odhanaya dabadeedna waa rukuucaya haddaba idinku taas daba socda oo markaa a aragtaan inuu sii rukuucaya hala sii rukuucina oo marka aragtaan inuu sii foorarsanaya hala foorarsanina suga weeye allahu akbartiisa markay dhacdo ee isagina uu gudagalo ruknigii idinkuna markaa allahu akbar dhaha rukuucana idinkoo dee hoos uba dhigaya idinku allahu akbartiini markaa ujeeddadu maaha in lalaga dee lagala horeeyado taas waa ka waciidka weyni kuba yimi waa inoo dambeeya rasuulki ilaahay yihi miyaanu kaba cabsanayna xadkiin hadduu dee imaamka hortiyi madaxiisa sare u qaado o kale waa ka ama imaamkii hor ka hor sujuudaya ama kasoo hortoosaya in madaxiisaba madax dameer lagaba dhigo oo lagalama horeynayo dee bal waciidkaa weynaa adag baa kuba yimi lagulamana sinaanayo ee waa daba socod ee dee in laga hadhana maaha ruuxu iska sii hadho ee waa in lala daba socdo oo markaa isago allahu akbar idhaa rukuuco idinkuna allahu akbar dhaho rukuuca maxaa rasuulka ilahi isagoo taa inoo sii cadaynayo yihi ina alimaama imaamku yarkacu waa rukuucaya qablakum eg isagu hortiin buu rukuucayaa wayarfacu qablakum marka uu rukuucda kasoo toosayana hortiin buu madaxiisii madaxiisa sare usoo qaadaya uu soo toosayaa marka maxaa jira waa qaybu waxbuu idinkala horeynaya laakiin idinkii dee ma aha in idinka intii uu isagu rukuucsanaa iyo intaa rukuucsanaydeen inay kala yaraanaysa maaha hadduu wax idinkala horeeyey idinkuba waa ka dambaysaano muxuu rasuulku yihi faqaala rasuul llahi salى الlahu alayه wasalam fatilka bitilka oo idinku eeg marka imaamkii hadduu markii hore idinka hor rukuucay haddana uu idinka soo hor toosay markii hore dhib baa ka hadheen oo uu idinla yar dheeraa laakiin inta dambe inta uu soo toosayo idinku aad sii rukuucsan tihiin ayaa intii kabaysa marka qadarkii rukuucdiisa iyo qadarkii rukuucdiinu way sinaanayaan zamankii uu isagu rukuucsanaa haddii uu idinkala horeeye markii hore dee idinkii waa ka dambayseen intii markii hore laydinkala horeeyey waa tan a kaga dambaynaysaan ee inta uu toosayo aad rukuucsanaanaysaan ee haddii la ilaalinayo weeye dee sidii bal matalan mashruuca ahayd oo se dadkeena ay uba badan yihin aan dee marka la arko un imaamkii oo sii rukuucaya aan loo sii rukuucino bal sujuuddii aan loogaba sii horeyn haddii dee ruuxii weliba cag fududaa oo kale iyo waxa weeyaan intan uu idinkala horeeyey idinkiiba waa kaga dambaysaan oo markaa qadarkii rukuucdiinu waa siman yihiin saa daraaddeed maxaa rasuulku yihi faqaala rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yihi fatilka bitilka ay fatilka taas waa laxdada imaamku idinkala horeeyey rukuucdii idinkala horeeyey bitilka waa tan oo ah maxay ah ama taasoo laxdadan kale idinku a kaga dambayseen ayay u dhigmaysaa ay qaabilaysaa marka in un wada rukuucsanaydeen markaa haddii wax idinkala horeeyey idinkuna waata in aa kaba dambayseen intii idinkala horreeyey in ka ayaa ka dambayseen markaa waa siman tihiin taasoo macnaa ana laxdata alati sabaqakum اlimaamu biha fi rukuuc fi taqadumi rukuuc tanjabiru lakum bitaakhirikum fi rukuuci bacda rafci intii waxay idinku kabmaysaa idinku buuxsamaysaa dambayntan yaree aad ka dambaynaysaan mahana dee in lagu raagaya waa markii uu hagaagu tooso in laga soo daba tooso um, fatilka waidaa qaala hadduu yidhaaho imaamku samica allahu liman xamidah uu yidhaaho faquluu dhaha allahuma rabbana laka alxamdu taa dhaha oo imaamku hadduu marka uu yidhaaho samica allahu liman xamida waana dikrigii ictidaalka ama toositaanka iyo rafciga dikrigiisii weeye idinkuna waxaad tidhaahaan allahuma rabbana laka alxamd samic allahu liman xamida samic allahu ilaahay waa maqlay weeye uu ajiibay uu aqbalay liman xamidahu ciddii kuba xamdiday oo ruuxii isaga ku xamdiyey ilaahay subxaanaه watacaala waa ka aqbalaya waa ka ajiibay de waa dadkaa ka ajri iyo sawaabo siinaya samic allahu liman xamida waana arrinkaa laynoo jideeyey rasuulka ilaahay carabkiisii lainooguma jideeyey siday soo socota haddaba marka uu imaamku taa idhaaho faquluu dhaha allahuma rabbana laka alxamdu manaa allahuma rabbana laka alxamdu kolle riwaayaadka xadiidka ama xadiid keliya maahay dee axaadiidta baabka kusoo aroortaiyo riwaayaadka adugu dikrigan kuba soo yimi allahuma rabbana laka alxamdu iyo allahuma rabbana walaka alxamdu rabbanaa walaka alxamdu intuba way soo orana ama adigu bal inta kale waa iskuba mide iyadoo lakada ay wawi ka horeyso walaka alxamdu la yidhaah iyo iyadoo wowdaa la xadfo intaba riwaayaadku way jiraan labadaba xaalaba waa jaa waxaan imika kala raajax yeelaynaa maba jirto axwaashu way badantay kolley ibnulqayim imaamkaa la yidhaahaa wuxuu yidhaahaa in markay allahuma tahay marka allahuma ay tahay in wowdu may soo aroorin oo riwaayad haddii allahuma rabbana laka alxamdu mooye walaka alxamdu may soo aroorin taasna waxaa la arkaa dee waa adigu si uu imaamkaasi yidhi laakiin bukhaari saxiixiisa bay kuba sugan tahay khaasatan riwaayaadka lakiin riwaayada kushmihani iyadoo allahuma rabbana walaka alxamdu iyadana ay jirto bal markaa waxaan leenahay intuba jaa weeye taasi iyada waa mid baabkiina hadda ma joogno wuu inoo dambeeyaa baab baa inoo dambeeya tasmiicda iyo taxmiidda iyo umuuraha baab baa inooguba dambeeya daahirka xadiidkuna imaamku inuu samica allahu liman xamidahu odhanayo oo aanu odhanayn allahuma rabbana laka alxamdu markaa ma'muumkiina gaar ahaan isagoo allahuma rabbana laka alxamdu ama walaka alxamdu uu odhanayo taas baa daahirka xadiidkani yahay rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waxaa kaba sugan isagoo labadoodaba israaciyey samic allahu liman xamidah oo haddana yidhi markuu istaagay allahuma rabbana laka alxamdu ama walaka alxamdu yihi taasi waa wax kaba sugan salluu kamaa ra'aytumunuu usalina waa yihi markaasaa daraaddeed bay dawaa'if culimada kaba mida ah ay kuba tagaan dikrigan imaamka iyo ma'muumka iyo munfaridka dhammaan inuu ka wada dhexeeyo oo bal mثalا mamuumkuna sa allahuma rabbana laka alxamdu u odhanaya ama walaka alxamdu marka uu soo toosayana samic allahu liman xamida inuu odhanayo bal waana axaadiid kala duwanna way isyar daba socon doontaa oo kollay aaban abwaab ahayn mar dambaan yar eegi doonaa madaahiba ahlilcilmi eh bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay way kaba sugan tahay qolooyinkii yihi waa la israacinayaana dee xujadoodu waa rasuulka ilaahayna kaba sugantayo inuu yihi salluu kamaa ra-aytumuni usalli kolley suyuudina waxaa ku leeyahay risaalo madbuuc ah dee adagu laba safxa kama badna laakiin magac gaaray leedaho magac gaara ayay leedahay waana madbuuco awjuh kala duwan uu soo naqliyo umuuraha keenaya ama in la jamciyo oo ma'muumkii iyo munfaridkii iyo imaamkii intiba ay jamciyaan bal waa wax inoo yar dambeyn doona insha allahu tacaala waidaa kabara markuu allahu akbar yidhaaho wasajada uu sujuudo fakabiruu idinkuna allahu akbar dhaha wasjuduu oo sujuudo oo marka ma'muumiintiibaa uu rasuulka ilaahay laba hadlayaaye imaamkii markuu allahu akbar yidhaaho ee uu sujuudo adeeg wasajada maha macnaa uu hoobto uu foorarsado uu sii socdo ma aha ee laakiin uu dee ruknigii gudagaluu sujuudo idinkuna allahu akbar dhaha oo sujuuda oo taasna waxay keenaysaa ruuxii ma'muumka ahaa imaamkii markaa uu sujuudayo dee inaanu la sii socon markaa isagiiba sii dhaadhacayo sii fadhiisanayo inaanu la sii fadhiisan ee uu ka yar dambeeyo dee intuu ka soo baxayo ruknigana ma sugayo ka yar dambeeyo markaa uu sujuudo ee wejigii dhulka dhigo uu isagu soo sujuudo inta kale se uu kaba hadho bal waana se xadiidkana inoo keenayo bal dee waana inoo dambaysayne makun baa inoo bilaabmeen casharadii salaaduna inoo bilaabmeen waana isdaba socon doontaa saxaabadii rasuulku waxay yeelayeen iyo bara ibnu casim xadiidkiisii ayaaba inoo dambeeya eh, laakiin waa xadiidku de waana taa waana si de bal matalan ay yeeli jireen saxaabadube fain alimaama waaba kan eg xadiidku imaamku yasidu qablakum ruux hadduu raaco la fadhiista un mar dee imaamkii kamuu hor sujuudin waa lala socday ee imaamku iyo siduu qablakum hortiin buu sujuudayaa wayarfacu qablakum laakiin waxbuu waktigu idinkala horeeyo isagoo sujuudsan baydaan idinku weli sujuudin laakiin taasi ha jirtee wayarfacu qablakum idinkoo sujuudsan ayuu isagu kasoo kacayaa sujuuddii marka waxay noqonaysaa un zamankiina intii aa ka dambaysee intii idinkala horeeyey waa intan aa ka dambayseen isku wakti unbaaba sujuudsanaydeen faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam fatilka bitilka labadaasna waa la ysu tuuraya ujeedadu xaaladan ah uu rasuulkii ilaahay idinkala horreeyey sujuuddu waxaa iyadana idin kabaysa dee dambayntaa idinkuba ad kaga dambayseen sujuuddi baa idin kabaysaba waida kana cinda alqacdati marka uu ahaado axadkiin ama waxa weeyaan dee fadhigaas oo atixiyadkii loo fadhiisto falyakun ha noqdo min awali qowli axadikum axadka idinka idin ka mida ah waxa uu ku hadlayo waxa ugu horeeyaha ha ka mid noqdo kolley mintan halkan walow dee kalaamku aan nafyi kuba sugnayn oo uu isbaat yahay haddana minta iska zaaidan kaba dhigaynaa bal ibnu maaja iyo laftigiisa kumay sugnayn oo bal matalan si dee waxaan leenahay un macnuu waa hadalkiina ugu horeeyo wax ka horeynaya ma jirto atixiyaad kol hadii loo fadhiisto waxa weeye barhkood baa bismi llahi yidhi lakiin riwaayaadkaasi dee noomaba sugnay in bismi llahi halkan laga horreysiiyo waxa ugu horeeya ruuxuu odhanaya waa taxiyaadkun inuu aqriyo haddaba waxa ugu horeeya ee axaadiin ku hadlo dee ha ka mid noqdo waa lafdiga xadiidkan ku laqbeynaya ee minta markaan zaa'ide ka dhigna waa isaga u horeynaye ataxiyaatu dayibaatu salawaatu lilahi asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat llahi wabarakaatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بل xadيiثku koley dee xalaytaan soo lqbeeye lafdigan التaحiyaaت waxaanan saddex xadيiث baanan imaka aragnay ataحiyaatkii maqsuudka baabkuna intan baabuha maxalu shaahidku xadيiث waa xadiiثkii iبن masعوud oo التaحiyaaت للahi والصلaوaaت الطayibaat xadiisna waa xadiiskii ibnu cabaas ee almubaarakaatu ay kuba sugnayd een xalay soo aragnay xadiisna waa xadiiskan abu muusa alashcari saddexda xadiisba waa saddex xadiis oo saxiixa ah. waxay ku yar kala duwan yihiina ama de isla dheerihiina waa lafdiga almubaarakaat ee xadiiska ibnu cabaas bal kuba sugan alfaadbu meelo qaarkood kala yar horeyn ay yar kala horeeyeen haba jirto sida imaka halkan adayibaatu inay asalawaad kaba horeyso xalayna aan kii ibnu cabaas kusoo aragnay ataxiyaat lmubaarakaat asalawaat dayibaatu xadiidkii ibnu mascuudna inay awad dayibaat ugu dambeysay waa u caadifiina ay jirtay walow aan xalay soo nidhi ka ibnu cabaasna wowdani kolley ha go-naato laga aqriyin marka la aqriyaye laakiin maqsuud weeyaan oo ikhtisaar ahaan baa loo gudiyey oo way iskuba cadfan yihiin eh, bal markaa waxaan leenahay saddexdan cibaaraba ama saddexdan tashahudba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caley way noogaba sugnaadeen bal dee tashahudaad kalea jirto sida mid mashhuuroo kamaalikeedu qaato tashahudu cumar laba yidhaaha iyona way jiraane waxa ay tahay wada saxiixa weeye intuna waa wada jaa-is ruuxii tashahudka ibnu mascuud ku tashahuda iyo kan ibnu cabaas ee dee kollay mandiqadeeda khaasatan madhabkaasaa ahaa madhabka shaafici ba ahaa waa kii ay doorteen oo dee aada ugu mashhuur noqdo dee kutubtii fiqigahayde na soo gaadhay kii kuba markaa kuba qorna waa xadiidkan saxiixa muslim nooguma sugan xalay soo aragnay iyo kan abu muuseba intuba wadiyo kaa cumar iyo dhammaan waa wada jaa-is weeye waana wax wada banaan mid kastaana waxa weeye dee kii kale ayuu laba mid yahay khilaafka culimadu waa keebaa raajixa shaafici oo kale kaa ibnu cabaas buu u raajax yeelay walibana siyaalihii ama hadaladiisi waxaa kaba mid ahaa markaan arkay dee isagoo ibnu cabaas kaba sugan alfaado ziyaado ana ziyaado aan kuwa kale ku sugnayna leh ayaan qaatoon doortay anigoon dee ciddii mid kala qaatayna aan canaananayn ama taas oo kaleo kii kalena uuba banaayo bal markaa waxaan leenahay way wada banaayiin ruuxu kii ku atixiyaadsadaaba ama ku tashahudaaba waa kii kale waana wax wada dhan rasuulka ilaahay noogaba sugan salawaat ullahi wasalaamu aleyh taasi waa xaggan tashahudiyaasha jama de saas kale shaafici oo kale kaas buu raajax yeelay kale jamaahiir alculamana hadday fuqaha iyo hadiyiin hadday muxadisiinbana tashahudka iyagu raajax yeelaan waa ka ibnu mascuud oo isna aan sooba aragnay bukhaariyo muslimna ay wada wariyeen oo kolley sababtu xagga marka la eego sixo walow dee ay saxiix wada yihiin laakiin haddana darajada sixada isagaa ka wada horeeya tashahudaadka kale oo dhan ba uu kaba wada horeeya laftigiisuna iyadoo de waxa weeyaan lafdigaas ina ayn ruwaadu iskuba khilaafinayn sidiisi inooguma soo naqlin wayo umuuro saasaa lagu raajax yeelaaye laakiin bal waxaan leenahay waa wada jaa waana wada banaayin kolley waa intan kuba gaabsanayo wax kaloon si yidhaah mama jirto laakiin xalitaan waxaan idhi kolley de waxaan yar eegaya un meelahan inoogumaba sugna laakiin dadka way kusoo bixi kartaa waana laga yaabaa de had iyo goor rasaaishaas iyo kutubta iyo waxyaala dadka kuwa iman kara waxaa jira in arrin soo yar aroorto xadiidka hore ibnu mascuud bay kuba soo aroortay duruqdiisa qaarkood baana kuba timi bal bukhaari meel baa dhacday walow dee bukhaari aanay sidaa aada uguba dhammayn oo khaasatan kitaabulistidan oo kaleen laftiga bukhaari dhacayna waxa ahaa xadiidka markii aynu sooba marnay rasuulka ilaahay dee ayaa waxaa ku sugan salaamtiisii assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu baa tashahudka inooguba sugan tashahudaadka o dhanna waa inoogu wada sugan yahayba ee waana qeyb kaba mid oon laga tegi karahay rasuulka ilaahay salaamtaa la salaamayo ilaahay baana dee wasaluu calayhi wasalimuu tasliima bayna yidhi oo salaamtii layna baray en kuma salaaminay rasuulka ilaahay waa salaamtaa layna faray o qur-aanka laynaguma faray siiqadeedi iyo kayfiyadeedii tanba weeye oo bal matalan taase waxaa bal matalan soo arooray oo xadiidka me laftiga ah bal bukhaari haddaan soo qaato rasuulkii ilaahay dee intii uu joogay sidaasaan odhanaynay assalaamu calayka ayuha nebiyo riwaayaadkiisa halkan ma aha kitaabu salaad ma aha bal matalan ee waxa weeyaan waa been istidaam wax dhacay weeye riwaayo dhacday markii laakiin rasuulkii ilaahay wafaaday maxaan idhi assalaamu markaasaa waxaa raacday yacni cala nebiyi oo ujeeddadu oo iyadoo khitaabkii laga tago halkii assalaamu calayka la odhanayey ay noqoto assalaamu cala nebiyi yani cala nebi baa lakin dhacday lafdiga bukhaariye sidee qolooyinkii kale iyaguna lafdigan soo saaray ba iyadoona yani laba socon ay dhacday asalaamu cala nebiyi ba taasaa dhacday kolley waxyaalo kaloo soo aroorina way jiraan marka taasi maxay keenaysaaba oo de matalan ay keeni kartaa ka haddii rasuulka ilaahay dee wafaaday dabadiina ay tahay khitaabku intii u noloshiisiibaabay ahayde in dee isaga dabadii bal lafdigaa markan eegno cibaarada uu ruuxu odhanaya ay tahay lafti qaybo oo aلsalaamu عalى nabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu bal taasi eh, laakiin bal waxaan leenahay rasuulka ilaahay baritaankiisi uu saxaabadiisa baray laftigaasi haba soo arooro waana may hayn baridii kumay jirin rasuulka ilaahay dadka barayay si dee salaade eh, laakiin waa hadal ibnu mascuud oo kale ijtihaadkii iyo dee qolooyin bal hadday bal taasi noqoto ijtihaadkood e eh, baridii rasuulka ilaahay saxaabadiisa baray tashahudka uu baray isagaana barayo xadiidkan waatan aan hayno labadii xadiidii hore waan haynaa kuwo kalaa jira dhammaanba wixii ku wada yimi waxay ahayd khidaab oo asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullaahi wabarakaatu arrin kalena way jirtaayo in dee sunnaha tashahudku waxa weeye in sare loo qaadaba maaha in la siraysto weeye marka xataa xayaatadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kaa ku daba tukanaya sare umuu qaadayn isagoo rasuulka ilaahay salaamaya ee salaadiisu bay ugaba mid ahayd oo hoos buu u odhanayay kii ka maqnaa ee isagoo madiine jooga maka joogay ama xabasho joogay ama meel kale joogay jihaadkii rasuulka ilaahay de haddii arrinku uu yahay xataa wuxuu khitaab joogid iyo kale uu isbedelayo kuwaasna assalaamu cala nabiya bay odhan lahayeene salaadoodii maxay ahayd un assalaamu calayka in la odhanaya bal markaa waxaan leenahay waa ijtihaad bacd asaxaaba ay laba yimaadeen iyo taas oo kale eh rasuulka ilaahay saxaabadiisna markii dambey dadka barayeen atixiyaadka wuxun bay kuwa barayeen assalaamu calayka ayuha nabiy bay kuwa barayeen ruuxii ka maqnaa rasuulka ilaahay ama hoos u dhigaya kuwa daba tukanayena assalaamu calayka unbuu lahaa bal marka waxaan leenahay laftigu haba soo arooro umuurahaasi haba jire bariddii rasuulka ilaahay dadka baray waxyaaba dee xujo ah saxaabadu waxay si guud uba yeeli jireen baa xujo ahoo waxaan leenahay rasuulka ilaahay dabadii waktigii si markii xayaatadiisii assalaamu calayka loo odhanayay ayaa iminkana khidaabkii loo odhanaya waxba taasi bal dee waxaan ujeedaa un haddii dee kolley waxyaalahaas waa waxaa arki kartaan kutubtii kuba sugan inaha ugu dhaweyn in dee tilmaami karaan fatxulbaarina kalaan baa kolley kuba sugan inuu dariiqu saxiix yahayna uu caddeeya bal matala lakin bal waxaan leenahay waxba taasi ishkaal ma jiro oo haddii arinku uu farqi udhaxaynayo marki dadkii ka maqnaa ama rasuulka ilaahay a kaba dheera ayaa alla dee la odhan lahaaba asalaamu cala nabiyi dhahayne rasuulka ilaahay maba a joogtaan o asalaamu calayka ha bal waxaan leenahay asalaamu calayka weeye saas tacliimtii rasuulka inooguma jirtay atixiyaadkana inooguma sugan xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna abu usamata qala xadaثna sacيid بn abi carubata waxadaثna ha kolley waxbaan ka tegaan filaya oo yar muhim ahaa baan filaya ka yar boodim ya وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده waa laba sadar oo de waana muhim kolley laqadeeda inaan ka taga may ah waxaan mooday waidaa kabaro sajada fakabiru ba malaha halkii dabadeed aan qaatay fatilka bitilka waan ku laabmaya waayo cibaarada waayo cibaaradna way noo yar dambaysaa waa xadiidka kuba sugnaa waida qaala hadduu yidhaaho imaamku samic maya inta yasmac llahu lakum uman ka tegay baan filaya marka faqulu allahuma rabbana laka alxamdu dhaha haddaad taa tidhaahaan yasmacu allahu lakum ilaahay wuu idin aqbalaya waa idin ajiibaya waxaan filaya intaa waan ka tegay soo mahayn maan la aqbalin yasmacu allahu lakum macnaa ilaahay waa idin maqlayaadu waa idin aqbalayna samic ba taqabal allahu baan ku fasirnay ilaahay waa ajiibay ama waa idin ajiibayaa weeyaan uu idinka aqbalayaa xamdiga isaga ku xamdideen ee ammaanteen welibana halkan muslim nuskooyinkiisa oo dhan yasmacu oo ficilka la rafciyo ayaa dhacday iyadoo hadda halkii hore faquluu aamiin yujibkum halkana waa tii un faquluu allahuma rabbana laka alxamdu waxuu daahirku ahaa yasmac in laba yidhaaho iyaduna la jasmiyo jawaabtii dalabka say noqoto laakiin istinaaf bay noqonaysaa labada xaalba way banaan tahay uno markastan oo kale in dee haddii la rafciyana istinaaf bay noqon haddii la jasmiyana jawaabtii dalabkay noqonaysaa ee labada xaalo muslimna labada nasaa-ina labada meeloodba waxaa dhacay yujibkum iyo yasmac illaahu baa dhacay labadaba in la jasmiyo fa in allaha ilaahay tabaaraka watacaala qaala wuxuu yidhi calى lisaani nabiyihi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay carabkiisii uu kuba yihi samic allahu liman xamida macnaa uu yihi dan eg de qur'aanka inoogumaba sugna in samic allahu liman xamida rasuulka ilaahay ee ilaahay inoogu soo dhiibay salaadii ee waxa weeyaan kayfiyadeediina ina baray say ahaydna inoo soo gaadhsiiyey baa markaa uu rukuucda kasoo tooso samic allahu liman xamidahu odhanayey arrinkuna may ahayn wuxuu xaggiisa kala yimi may ahayn waa waxyi ilaahay usoo waxyooday subxaanahu watacaala oo salaada se loogu waajibiya kayfiyadeeda iyo waxa lalaba imanayo se loo tukanayo o dhanna loogu soo waxyooday oo loo soo faray haddaba markaa uu yidhi du macnuhu ilaahay baa dee rasuulkii ilaahay buu tan ayaa ku hadlay wamaa yandiqu can ilhawa ana weeye in huwa ilaa waxyu yuuxa wixii rasuulka ilaahay kuba hadlayna waa waxyi loo soo waxyoodayo marka arrinku muxuu noqday laftina waa inoo dambeeya ilaah baa xukmiyey qadaray ku soo dejiyey rasuulka ilaahay carabkii salawaat ullahi wasalaamu aleyh lafti saasa inoo dambeeye ilaahay baa bal matalan markaa yidhidu oo arrinkan dee waa soo waxyooday laakiin waxyigaasi wuxuu aha waxyigaa rasuulkii ilaahay dee aan waxyigan matluuga ee aankii aan ahayne waxyigii sunaa rasuulka ilaahay loo soo waxyoodo deeta saas salaadeenniina taasu ugaba mid noqday oo uguba jira qaala calaa lisaani nabiyi samica allahu liman xamida inta kale waa intaan soo laqbeeye وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadثna أbو usamةa qال xadثna سعيid بن أbي caruبةa x وxadثna أbو غسان المسمعي qال xadثna معاad بن هiشhام qال xadثna أbي xا وxadثna إسحاq بن إبراهيم qال أخبرna جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن qتاadة bal waa xadiidkii makaan kala soo baxnay duruqdiisii markii hore afar sheekh oo muslim lahaa ayaan aragnay afartooda abucawaana ayaa u wada sheekh ahaa abucawaana xadiidka qataado kaba wariyey intaa wey imikana maxaa jirta sheekhyo kaloo muslim baa soo kordhay oo abubakr ibn abi shayba iyo abu qasaan almasmaci iyo isxaaq ibnu rahawey intuba waa sheekhe muslim oo soo kordhay adigu xadiidkiina way wariyeene laakiin meeshii maxaa jira sulayman utaymi waa mid hishaam udastawaayi iyo saciid ibn abi caruuba ayaa maanta waxay la siman yihiin abucawaanihii aynu sanadkii hore ku soo maray kawaasay dee ay isku xer ahaayeen oy la siman yihiin oo abucawaana sida uu xadiidka qataada ugaba wariyey ayaa saddexdan dambana ay qataade uga wariyeen intaa weeyaan oo saas buu leeyahy kullu ulaaydu waa sulaymaan utaymi taymna reerkan kamuu dhalana uu la degoo saasaa loogu nisbeeyey iyo هishaaم الdstawاي iyo سacيid بن abي caruba dhamaan ba qataaday kaba wariyeen في hada الاسناad bmثl isنaadkuna waa isnaadki imakaan kaba soo baxnayo eg abucawaane isnaadkiisa muxuu ah can qataadata can yunus ibn jubayr can xibطaan ibn cabdillaahi can abi muusa intaas ba sanadku bimثl xadiiskuna waa kii hore mid laba mida un lakin wa fي xadiiثi jariirin jariir xadiidkiisa waxaa kuba sugnaa can sulaymaana sulayman uu kaba wariyey can qataadata min aziyaadati ziyaada xaggeeda waxaa kagaba sugnaa waidaa qara'a faansituu imaamku hadduu wax aqriyo qur'aan aqriyayo aamusa idinkunoo dhegaysta walaysa fi xadiidi axadin axad xadiidkii kumuu sugnayn minhum raggaa kaba mid ah faina allaha qaala ilaahay wuxuu yihi calى lisaani nabiyihi salى اllahu عalayh wasalam samic allahu liman xamida إلا في رواية أبي kamilin waxdahu عن abi cawaanata bal maxaa intani ay tahay waana umuuro kolley dee hadal kusoo yar noq inoogu soo socdo oo ay tahay bal in ujeedadiisana aynu yar baraarugno aynu fahamno dadka imaka aynu xadiidka soo aragnay khaasatan saddexdii dambe eeg isxaaq ibn ibraahim jariir ibn jariir ibnu cabdilxamiid buu xadiidka kaga warinaya xadiidka sulaymaan isaga kaba sulaymaan baa marka uu kasii wariyey sulaymaan baa qataade kaba wariyey laakiin keligii xadiidka ma aha hishaam dastawaayi qataade waa ka wariyey xadiidka saciid ibn abi caruba qataade waa kaba wariyey abu cawaani qataade uu ka wada wariyey intaasoo dhan xadiidkooda lamay socon wa idaa qara'a fa ansito laakiin markay noqoto jariir ibnu cabdilxamiid oo sulaymaan kaba warinaya dariiqii qataade iyo sanadka intiisii dambena waa kuwa ah hore waa isku mid bay ahaayeene ayaa ziyaado ku wariyay ziyaadadii waxay ahaydba eg waa xadiidkiibu inoo socdaa oo faidaa kabara fakabiru waidaa qaala waidaa qara'a faansitu ayaa xadiidkii ku dhex jirtay marka uu imaamku qur'aanka aqriyayana aamusa oo dhegaysta bal kalaamkeedu waa yara inoo dambeeya intaas kalaamkeedu waa inoo dambeeya arrin kalena sheekhu wuu sheegay halkan maaha qolooyinka imika laba siman qataado dadka ka wariyey ama abucawaano dadka la siman ma aha ee sheekhyada muslim imsay ahaayeen afar markii horey ahaayeen markan dambena saddex kalea soo kordhay toddobadaa sheekh dhammaantood xadiidkooda ninkaa abu kamil ayaa lafdigan xadiidkiisa ay kuma sugnayd waidaa qaala samica allahu liman xamida ha ku doonsa fa in allaha qaala fain allaha tabaaraka wataعala qaala calى lisaani nabiyihi salى الlahu عalيه wasalam samica allahu liman xamida riwaayada abu kamil bay ahayd qolooyinka kale intaasi lamay socon hadda dad abu cawaana la siman oo qataade ka wada wariyey iyaga riwaayadooda way kuba sugnayd laakiin markay noqoto sheekyadan muslim abu kamil baa xadiidkiisa intani fain allaha qaala calى lisaani nabiyihi bal qolooyin kale oo ama lafdigoodu kaa ka yar dunaana isagaa inoo keeni doona bal intaasi waa horta inta hore weli hadal baa inoo socda qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi qaala abubakr bn ukti abinadri fi hada alxadiid abu isxaaqan waa ninkii kitaabka muslimba kaba warinaya maaha imaka muslim nin uu sheekhu a ah ma aha ee waa tilmiidkii muslim horena waynu usoo marnay intii aan madkhalka kusoo jirnayna ama dee waxyaalihii hordhacaan kitaabka ugaba dhignayna waa tii aan soo sheegnay kitaabka cidda inoo soo warisay muslim inoogaba soo warisay in abu isxaaq ibraahim ibnu sufyaan laba yidhaaho waxaana jirta meelo waxoogaa ah oo kitaabka kaba midoo dee halkanba ay kaba mid tahay ayuu hadal ku leeyahay tan iyada kolkolna sanad gaar uu yeeshaaba oo u muslim kula sinaado oo bal matalan umuuro sidaasaa jirta oo kitaabka haddaba maanta ninkani waa ibraahim ibnu sufyaan ninkaa la odhanayay muslim saaxiibkiisa ahaa kitaabkana ninkii kaba wariyey ahaa ayaa hadal waydaa qara'a faansitu iyo hadal dhex maray muslim iyo nin kale ayuu inoo soo naqlinayaa oo markaa wuxuu yidhi qaala abubakr ibni ukti abinadr ninka abubakr la yidhaahee abunadri walaashi ay dhashay ayaa fii hada alxadiidi xadiidkan khaasatan waa jumladan an waydaa qara'a faansitu ayuu wax ka sheegay uu yidhidu waa bacna waa isagoo leh dee waaba ama wax ka sheegaya sababta ugaba sheegayaana xadiidka raggii badnaayee wariyey sulayman utaymi jariir ibnu cabdilxamiid can sulayman mooyaane inta kale wayda qara faansitu kumay sugnayn marka waa ziyaado raawi laba yimi dadkii badnaa ee kale la wadaagsadayna aanay sheegin tan baa deeta hadalka keentay ninkani uu muslim uu laba soo qaaday jumladan hadda muslimna toos iyada sanadka inoogumuu soo dhamaynay ziyaadaduu sheegay markaas muslim laakiin uu sugayaa faqaala muslimun muslim baa deeta wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya ama u jawaabaya ninkii xadiidkan ama intaa jumladan wax ka sheegay ele de waa adigu shaadoo kale leh ninkaa keliyaa warinayo dadkii ka badnaaba may sheegin turiidu aturiidu ma waxaa doonaysaa axfada min sulayman sulayman taymiya cid ka xifdi badan macnaa ujeedada waa nin xaafida mutqina dee markaa hadduu xaafid mutqina yahay de waxa weeye waxay noqonaysaa ziyaadatu hiqa siyaasa siqa maqbulay noqonaysaayo ma cid sulaymaan ka xifdi badan ayaamad rabtaa ujeedadu dee nin waa ninkaa mutqinka ee xaafidka ah ziyaadadina isagaa wariya markaa ziyaadadiisi waa la aqbalaya faqaala lahu abubakrin abubakr baa haddana ku yihi muslim faxadiidu abi huray abi abi hurayrata abi hurayre xadiidkiisana kaba waran oo xadiidka abi hurayre uu waa xadiid axmed iyo asxaabu sunan ay wariyeen nin moxamed ibnu cajlaan la yidhaah dariiqiisay kaba wariyeen laakiin abi hurayre xadiidkii buu ahaayo kollay lafdiga uu jeedaana inta baa ku soo aroorto inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi faidaa kabara fakabiruu waidaa qara'a faansituu lafdigu kaas buu ahaa waa xadiidka abu hurayra kitaabkeenna inooguma sugnaa laakiin axmed iyo asxaabu sunan buu kitaabkooda kuba sugan yahay laakiin maxay iskaga mid yihiin xadiidkan abu muusa ziyaadadan waidaa qara'a faansituu baa isagana xadiidka abi hurayre kuba sugan muslim markaa markiu tan saxiix yeelay ee uu leeyahay dee ninkaa xaafidkaa la gooni noqdo waan aqbalaynaa yidhi ayuu yihi markaa bal xadiidka abu hurayra kaba waranay jumladani kuba timi faqaala wuxuu yihi markaa muslim huwa صaxiixun isaguna صaxiix weeye yaعni wuxuu ujeedaa idaa qara'a faansitu oo faqaala waa iska ta'kiidun markaa huwa cindii صaxiixun waana suurtagal ah inaan kaba dhigno faqaala abubakr ba wuxuu yihi huwa oo istifaa aan qadarno huwa huwa صaxiixun isaguna ma صaxiix ba kaasna faida qara waida qara'a faansitu xadiidka abu hurayrana ma صaxiix ba yaعni waida qara'a faansitu faqaala markaa muslim ba wuxuu yihi huwa ka abu hurayrana cindii agtayda صaxiixun صaxiix buu kuba yahay faqaala wuxuu yihi waxaa odhanaya abubakr lima lam tadachu hawna hadduu صaxiix agtaada ku yahay maxaad u warin weyde waayo isagu ma warin xadiidkaasba halkan maxaad ugu soo aroorin weyde od halkan udhigi weyde qaala markaa muslim ba wuxuu yihi laysa kulu shayin shay dhammaantii ma ahaanin oo cindii agtayda kuba sugan oo صaxiixun صaxiixa wadactu haahunaa mid dhiga ujeedadu anugu kitaabkayga axaadiida صaxiixun baan ku warinayaa baan idhiye maan odhan صaxiix kastaba waan warinaya xadiid kastoo صaxiixa waan soo aroorinayaa maan odhan oo wax kastoo agtayda صaxiix ku ahaa halkan maan dhigin oo kitaabkan kumaan soo qorin inamaa wadactu haahunaa halkan waxaan dhigay ujeedadu waa kitaabkiisani ma ajmacuu caleyhi wixii ay ku ijmaaceen taasun baaban dhigin bal kolley malaa umuuro yar ama laba jaanib baaba yar ay tahay hadalkeed u yar baahan mid weeyaane horta idaa qaraa fa faansitu jumladaas xadiidka abu muuse inooguba sugan muslim waa saxiix yeelaya halkan waa saxiix yeelay xadiidkan kale abu hurayrena isaganoo waidaa qaraa fa faansitu ay soo aroortayna muslimsan imakaan aragnay xataa sanadkiisa ayaanu inooba sheeginbe kanna waa saxiix yeelaya waxaana jirta ay ma kala duwan oo iyagu bal xadiidkan abu muuse ama dee kolley jumladan aan saxiix yeelin oo bal abu da-uud oo kale xadiidkaa markuu wariyey waidaa qara'a faansitu ba wuxuu kaba cabiray lafdigani isagoo ama laftadani mid maxfuuda amaha ah waxay ka dhigayaan sulaymaan utaymi keligii baa sheegay qolooyin oo isaguna weliba jariir markay noqoto riwaayadiisa qolooyinkii badnaa ee xadiidka la wadaagsaday cidi kale oo werisay may jirin raggina waa rag iyaguba xufaada san uu xaafiduba u ahaa ka oo waxay leeyihiin markaas waa iyagoo ziyaadadiisan shuduud kuba tirinaya oo dadka intaa leeg say u wada dhaaftay leh oo keligii inuu uba wariyayo markaa ay ma kala duwan ayaan lafdigan isagu taas leh maxfuud maaha sababtay u leeyihiinna dadkii faraha badnaa ee xadiidka qataade kaba wariyey sulayman mooye cid kaloo sheegaysaa ma jirtay leeyihiin dee kol hadday taa ninkuna nin xaafido rag badan oo xufaada ay wax ka wariyeen buu ahaayo kol haddii aanu bal markaa dad kale aanay sheegin waa inay shaa tahay bal markaa taasi laakiin muslim imaam axmedna waa lamido waa saxiix yeelaayo bal iyadoo horta markaa taasi iyadu waa mid e haddii laakiin aan saxiix yeelaba kollay rag badan baa meesha riwaayadan daciifinaya e haddii aan saxiix yeelaba kolley waxay noqonaysaa un waidaa qara'a faansitu san horeba usoo sheegnay waa wixii aan faataxo ahayn oo imaamku haddii uu qur'aankii aqriyayo faatixadii ruuxu dee isaga laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab baa rasuulki ilaahay yihi oo uu aqriyayaa faatixadii ama waktiga uu imaamku aamusayo hadduu aamusayo hala eegto haddaanu aamusahayna haba aqriye laakiin wixii aan faataxo ahayn imaamkii waa la dhegaysanayaayo lalama aqriyayo wax kalena lama aqriyayo kolley taasna waxay noo cadaynaysa in abu da-uud oo kale xadiidu dee sanad saxiixana kuba wariyey walaa salaad subaxna way ahayd dad baa rasuulka ilaahay suurad bay laba aqriyeen markaasaa deeto ugu dambeyn ba rasuulku markuu kaba baxay yidhi eh, markaa ma cid baa ila aqriyeysay oo markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay falaa tafcalu ilaa bifaatixati اkitaab macnaa ha samaynina oo imaamkii hala aqriyina faatixada kitaabka mooye xadiid kaloo axmed wariyana isna macnahaasaa kuma yimi waayo salaad uma sugnaanin ruuxan faatixada kitaabka aqriyin way jirtaa dee culimada qaarkood le si waxay dee xataa taasna markii dambe lagaba daayay waa jiraan leh qolooyin leh ayma kala duwana way leeyihin bukhaari kitaab madbuucu leeyaho qiraa'ada inuu kagaba hadlo kolley ibnu taymiya waa leeyahay laknawi waa leeyahy rag kala duwan oo dee kolley ijtihaadaadkuna way kala duwan yihiinba bukhaarina waa ta uu kuma tegaye bal waxaan leenahay faatixada waan kaba soo reebeynaa intii kale se lalama aqriayo waa haddii dee xadiidka laba sugo dee ciddii aan sugina iyagu waaba kawan iyagu ay daciifinaya ama xadiidkii ahaa dee ninka imaamle qira'ada imaamka u qira'aysa kolley duruqdiisa waa daciifo saxaafidii ay dhahaanba taasi iyadu waa mida waa jaanibkaas bal waxaan leenahay waan khaas yeelaynaa un haddii xadiidkan bal markaa aan kuba tagno sa axmed iyo muslim ay kuba tegeen oan saxiix yeelo haddii kalena kalaamkaasaan jira <clears throat> arrintan kale imaka halkan muslim dee waa kolley waa masalo culimadu ay kitaabka muqadimaadkiisana ay kagaba hadlaane wuxuu hadalkiisanba ah uu yihi anigu halkan wax kastoo agtayda saxiix ku ah kitaabkan kumaan qorin oo taasi horta waa arrin jiro oo bukhaari iyo muslim waxay islaazimiyeen xadiid agtooda ku saxiixa inay wariyaane may islaazimin inay صaxiix oo dhan ururiyaan oo صaxiix oo dhan in badan oo saxiixa ka mid oo iyaga aan kutubtooda kuba sugnayn oo kutubtaa kale kuba sugan ama usushan lixda haba noqdeen ama masaanida haba noqdeen ama ajzaa ayaa jirtay ismanaanay laazimin markaa sidaa daraaddeed axaadiista صaxiixa kale maxay uga tegeen lama oranayo waayo dee in bay ka sheegayeen manaanay wada sheegayn haddii kale kutubtoodu intan aad bay ugaba ballaarnaan lahayd ugaba waaweynaan lahayd taasi iyada waa mid oo hadalkiisa ay noogaba sugan tahay lakiin arrinkan ee uu cibaaradan kale uu kaba cabiray ee uu yihi halkan waxaan dhigay wixii ay kuba ijmaaceen kolley culimadu tawjiihaad dhowray leeyihiin mid wuxuu uga jeedaa bay dhahan waxaan ay kuba ijmaaceen wixii shuruudii sixada ee lagu ijmaacsanaa lagaba helay ee shuruudda sixada ee sad shantii shardi ee saxiix ay u shardiyi jireen ee de matalan halkaa ahayd itisaalkii sanad iyo cadaaladii ruwaadda iyo dabdigoodii iyo cadam shuduud iyo cadam اlcila shuruuddii adigu bal lagu ijmaacsanaa wixii lagaba helay baan dhigay marka haddii dee axaadiista qaarkood culimada qaarkood ay yidhaaheen meye shuruuddii oo iyaga badba laga soo reebo shuruuddii kuma dhama ay yidhaaheen taas de waa ijtihaadaadkii kala dunaayo culimadii oo isaga ijtihaadkiisii weeye cid kalena ijtihaadkoodii wax ka duwan bay yeelan kartaa laakiin taas baaba ujeedadiisu ay tahay bal taas iyada waa lagu tawjiihiyey oo waa qowl culimada qaarkood ay yidhaaheen kollay dee waxyaalo laga soo reebayaana taasna way jirayaan qowl labaad ay bacdigood halkan ama jawaab labaad ay kuba tawjiihiyaan waxa ay tahayba inay leeyihiin waa wixii ruwaaddu aanay matigiisa marka la eego ama sanadkiisa marka la eego aanay isku khilaafin way dhici kartaa raawigan in la yidhaha fulan waa daciif iyo ma aha Eh, laakiin marka la eego lafdiga xadiidka wixii aan cidi isku khilaafin ee ama matigiisii si keliya lagu wada wariyo la isku waafaqsan yahay ama sanadkiisii ayuun baan halkan kuba sheegay dee taasna waxyaalo dhaafay oo kolkol la iskuba khilaafay uu kusoo arooriyana way jirayaan oo kolley dee umuuro nadar baa kuba sugnaanaye bal tawjiiha labaadna waa sida ibnu salax labadiisii jawaabood ee uu laba yimi halkan kolley imaam nawine hadalla ayuu halkan ba leeyahay eh, bal adigu cibaaradan taas bay adigu markaa macnaheedu tahay baabu salaati cala nabiyi sala allahu alayh wasalam maca tashahudi salligii rasuulka ilaahay laguma saliyayey atixiyaadka dabadeed ayuu baabkiisiyey mslim isagu waa soo arooriyey un soo aroorintuna de waa in salaadu meelihii rasuulka ilaahay marka la tukanayo lagu saliyayay kaba mid tahay ee terjamada waa terjamadii imaam nawowi oo markaa tashahudka dabadi atexyaadka marka la dhamaysto de waa maa mawaadicdii iyo mawaadintii bay kaba mid tahay rasuulka ilaahay laguba saliyayey salawaat ullaahi wasalaamu aleyh bal taas baabkeedii wey xdثna yaحyى بن yaحyى التmimiي qال قرأت عlى مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أrي النداء بالصلاة ayaa أخبره u waramay عن أبي مسعوud الأنصاري xdثna اسحاq بن إبراهيم وبن أbي cمر عن عبدالرزاق عن معmر عن qتادة بhda الاسناaد وqال في الحadيث wuxuu yihi فإن الlaha إلahy عزa وجل waa halkii aynu cibaaradii hore kuba soo maray u laha abu camerun ba le فإن الlaha qال عlى لسان النبي ayuu فإن الlaha عزa وجل qضى wuxuu qadaray xukmiyey sooba dejiyuu jideeyey عalى لسان النبي صلى الله عليه وسلم samc allahu liman xamida taas buu jideeyey oo dee ilaahay baaba jideeyey oo rasuulka ilahi carabkiisu inooguba jideeyey xadaثna yaحya بن yaحyى التmimiي qال qarأت عlى mالك عن نعيم بن cabd للahi المجmري أنa محamed بن cabd للahi بن زayd الأنصاriya bal sanadka intiisa hore waan soo aragnay ninkani waa nin ثiqa oo taabiciintii kaba mido abihina waa صaxaabi jaliila cabd لlahi بن زayd mslimna xadiidkan buu ninkani kuba leeyahay وcabdاللahi بن زaيد huwa اladي kana uriya النداء bالصلاة intana waa jumlo muctarido aho ana ismigeedii oo محamed iبn cabdاللaahi ah iyo khabarkeedii oo akhbarahu ah ayaa intani soo kala dhex gashay iyadoo aabihii un laynoogu cadaynayo aabihiina waa صaxaabigii jaliilka ahaa ee ilaahay ku tusay manaam aadaanka alfaadihiisan kuba tusay rasuulka ilaahayna yihi waa ru'yo xaqa ee bilaal u sheeg sheeg taas isagu dikrigan mooyaane muslim riwaayo kuma laha oo dee waxa weeyaan xadiidka aadaankana asxaabu sunan iyobaa wariyo muslim ma wariyo laakiin waa saxaabigaasoo ujeedada wuxun baa meesha lainooga ixtiraazaya saxaabigii kale ee weysada aan kusoo marray cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim maaha inankiisii ninkani waa ninkii aadaanka arkay waana ansaar khasraj ayay isku wadayeen reer madiine isku wadayeen waa asxaabtii rasuulka ee dee waxay ku kala duwan yahin magaca wowgayeen haddaba ninkaasi akbara u waramay can abi mus abi mascuudin اlanصariي صaxaabigii abu mascuud ee cuqba qaala wuxuu yihi ataana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa noo yimi wanaxnu walxaal naxnu anagu fii majlisi sacd bni cubaadata aan fadhino rasuulki ilaahay baa soo sii horto dee ninkan odaygae sayidkii ansaareedba ah ama sayidkii khasraj ahaa majliskiisii baa rasuulka ilaahay ugu yimi ee waa takriim iyo maamuus iyo tashriif sidaa asxaabtiisa usoo siyaarin jiray marka waana la fadhiyey majliskiisii faqaala lahu bashiir ibnu sacdin markii uu rasuulka ilaahay fadhiistay ayaa bashiir ibnu sacad baa ku yidhi waa saxaabi kaloo jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida ah. waana saxaabigii yaraa nucmaan ibnu bashiir axaadiisa kala duwan lahaa aabihii dikrigan mooyaane riwaayo inooguma laha muslim iyo bukhaari toona riwaayo kuma lahe waa aabihii nucmaan ibnu bashiir aabihii weeye bashiir ibnu sacad dikri buu ku leeyahay maka halkan sida sacd ibnu cubaadate saxiixeyn dikri ugu leeyahy riwaayo aanu ugu lahayn ayaa muxuu yihi amarana allahu tacaala waayo waxaan u leenahay dikri buu ku leeyay sanadka dadka warinaya waa abu mascuud baa inoo warinaya xadiidka isagu ninkii xadiidka inoo wariyey maaha laakiin wuxuu ku sugan yahay matigii xadiidka amarana allahu tacaala ilaahay wuxuu na amray an nusaliya calayka inaan kugu salino ya rasuul allah dee waa ka ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima salawaat ullahi wasalaamu calayh fakayfa sidee baan nusalli kuugu salinaa calayka ilaahay waana amray inaan kugu saline seebaan kugu saligayna markaa wuxuu doonayaa kayfiyada bal rasuulkii ilaahay iyagu ay ugu saliyayaan amarkaasna ay ugu hogaansamayaan ee u gudanayaan rasuulka ilaahay inuu baro salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saan kuguba salinaa waxaana jirtay riwaayo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo ay wariyeen oo ah laftigeedu uu ahaaba rasuulka ilaahay salawaat eh, fakayfa nusalli calayka idaa naxnu salayna calayka fii salaatina halkan taasaana daliil u noqonaysa baabka seebaanu kugu salinaa marka aanu kugu saliyayno salaada iyada dhexdeeda aynu salaada tukanayno seebaanu kugu salinaa marka fasakata rasuulka ilaahay uu aamusay rasuul llahi salى الlahu alيه wasalam waxyi buu sugayaaba xataa tamanayna ilaa aan ku tamaninay annahu lam yasalhu inuu ka aamuso oo dee waxaabay ka baqdeen jawaab aanto aan dee si ay dhowrayeen aanay ahaynba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ba inay kaba timaado iyo bal waxay ku tamaniyeenba inaanu waxa weeyaan dee in rasuulka ilaahay su-aashiisa karhay waxaanu la aamusay oo dee markaa taas baabay kaba baqdeen oo deeta waxa weeyaan saasay uguma tamaniyeen inaanu su-aashaaba weydiin uma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay ba wuxuu uhi quluu dhaha allahuma صali عalى muحamadi وعalى ali muحamed kama صalayta عalى ali ibrahim وbarik عalى muحamadi وعalى ali muحamed kama baarakta عalى ali ibrahima fi اlcaalamiina inaka xamiid majid intaa dhaha baa rasuulka ilaahay yihi waa kayfiyaadkii inoo soo ad waa siiqadii ibraahimiyad ahayd ee way kala yar taamsan yihiinun kuwana way noo soo socdaan ee bal waxa weeyaan markaa dooneysaan ama igu inay igu sallidaan ama salaadiiba aad tukanaysaan de waana atixiyaadka dambe ama qacdada dambe weeye taas baa rasuulka ilaahay laguma saliyaya ama siiqada loogu saliyayaaye markaa cibaaradaa dhaha saa iguba saliya siiqadan dee nebi ibraahim iyo aalkiiba dikrigood iyo saladan rasuulka ilaahna aan uba dalbayno saligan rasuulka ilaahi aan u dalbayno barakadan aan uba dalbayno ay tahay in la leeyahay mid laba mid ah barakadii iyo saligii aad kuba saliday iyo barakadii aad barakaysay ibraahim iyo aalkii mid laba mid a ilaahu kuna sali mada barake bal way inoo socotaa alfaadun xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاr ولفظ لبن المثنى qاaل xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة عن الحkم qاaل سمعت بن أbي ليلى qاaل laqiyanii waxa ila kulmay xakamku waa xakم بن cutayba iبن abi laylana waa cabdالرaحman kacb بن cujrata ayaa ila kulmo faqaala wuxuu yihi alaa أhdي laka hadiyة hadiye maku hadiyeeya hadiyo maku hadiyeeya dee cilmi iyo waxa laysa siiyo ama laysu hadiyeeyo cilmi laysu sheego laysu faa'iideeyo uguma weyn taas baan ujeedaa kharaja calayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay baa nagu soo baxay faqulnaa waxaanu yihi qad carafnaa waanu garanay kayfa nusalimu calayka saan kuu salaamayno de aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy waraxmat ullahi wabarakaatu waatan saligayn salaadaba inooguma jirta ama atixiyaadka fakayfa seebaan nusali calayka aan kuugu salinaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi quluu allahuma صali عalى muحamadi وعalى ali muحamed kama صalayta عalى ali ibrahima inaka xamiid majid allahuma barik عalى muحamadi وعalى ali muحamedi kama baarakta عalى ali ibrahima inaka xamiid majid taas dhaha oo waxa weeye allahuma ilaahay ow sali ku sali kollay saliguna xagga ilaahay de waaba sida bukhaari meel kuba sugan can abilcaaliya waa ammaan uu isagoo ammaano sharfobe calى muحamedi وعalى ali muحamedi muحamed iyo aalkiisii de kollay alu muحamedna kol dee waa atbaacdiisii oo dhan waaba la yidhaah waa lafdiga ugu caamsan ummadiisii oo dhan baa sooba gelaysa alu hashim ama banu hashim oo banumuطalib dee aimada qaarkood way ku khaas yeelaan duriyadiisii iyo aswaajtiisii dee waana tan xadiidkaba inooguba sugnaanaysa haddaba ilaahayow moxamed iyo aalkiisii ku sali kamaa salayta sidaad ugu saliday calى ali ibrahima inaka xamiidu majid waa ibrahim iyo aalkiiba ibrahim iyo aalkiisiiba inaka adigu ilaahayow xamiidun ku lamahadiyaa tahay waa facil bimacnaa mafcuul oo dee kaa lamahadiyo waxa weeyaan dee incaamkiisa iyo ixsaankiisa iyo dee dee adigu bal umuurahiisaba lagu mahadiyo taas baaba tahay oo majiidun isagu ah kaa isagu sharaf iyo cadamo iyo wanaag ba isaga uuba sugnaaday allahuma ilaahay o baarik barake waa khayrkiisa badi weeye oo de waa kasrat lkhayraat baaba baraka la idhaah iyo habaadkeed iyo dawaamkeed ilaah khayrkiisa badi barakeeba calى muxamedi wacalى ali muxamedi kama baarakta calى ali ibrahima inaka xamiid majid taas dhaha baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh xadaثna زahir بن xرb وabu quraybi qala xadaثna wakic can shucbata ومscr can الxakm bhada الاسناadi mثla walaysa fi xadiiثi mscri alaa uhdi laka hadiyة xadaثna mحamed بن bkاri qala xadaثna ismاعيل بن زkrya can الأcmash وعan mscri وعan malik بn mqwlin saddexdooda kulhm can الxakم saddexdooduba xakم iبn cutaybey kama warinayeen bhada الاسناadi mثla غayra anahu qaala وbarik عalى mحamedi وlam yqل allahma xadaثna mحamed بn cabd للhi بn نmayr qal xadaثna rawx وcabd للhi بn ناafici xa وxadaثna isحاq بn ibrahim wlfd lah qala aخbarana rawx can malik bn anasi can cabd لlahi bn abi bakri can abihi can cmr bn sulaym saddexdan dambe waa taabiciintii bay kaga mid yihiin cabd لlahi bn abi bakrin oo صغaaru taabiciina aabihi abubakr bn mحamed bn cmr bn xazmin oo taabiciintii dhaxaa iyo cmr bn sulaym oo taabici weyn ah qال أخبرني أbو حmaydin الساaعدي أنهم qالوا ya رsuuل اللhi كيfa نصلي عaليka see baan kugu صلiyaynaa qال qulوا اللهma صل على محمد وعلى أزواaجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواaجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنka حميد مجيد bal koley intii u inooga soo aroorinaya way inoo dhamaatay صliga rasuulkana صلaوaaت الlahi وaسلام عaليه hadday fadligiisa tahay iyo hadday muwaadintiisa rasuulka ilaahay ba waxa weeyaan laguma saliyayo ay tahay iyo bal umuuraha ku tacalluqsan kolley waxaan filayaana dee waana arrin aada iyo aada uma weyn oo fadli waxa inoogu filan xadiidka inoo dambeeya baabku inoogu khatimi doonaaba fadli inooguma filan fadli kaloon uma baahanay maba jirto e laakiin dee kolley jawaanibta culimadu ugaba hadleen jawaanib kala duwan weeye e bal waxaan leeyahay ahamiyada uu leeyahay salliga rasuulka iyo wixii kuba tacalluqsan aimadu ilaahay ha kaba raali ahde kutub gaaray kuba khaas yeeleen oo batay kutubta qaarkood rag dee waxa weeyaan dhici karta aan laguma kalsoonayn baaba dejiyo axaadiis aan mawduuca ama waxaanasa lahayn iyo siiqooyin aan inoo soo aroorin baaba kuba sugane laakiin dee aimadii xufaada ahaa ee waxa weeyaan cilmi iyo camalba lahaa aqoon xadiis iyo aqoon fiqiya aqoon kastabana adigu aqoon dee taamaba lahaa kutubtii ay dejiyeen ee janibkan ahaa ayaa adigu kolley badanoo kutubtaa kolley waxaan idin tilmaamaya uguba ahamsan ama laba kitaab baan idin tilmaamaya un si aan bal umuuraha jira aan uba ogaano mid waa kitaabka ibnuqayim leeyahay ee jira-ul afhaam la yidhaaho jira-ul waa kitaab madbuuca dabcad kala duwan bal waliba dabcad dambe o imaka muxaqaqo aada u fiican baa jirta oo waxa weeyaan salmaan mashhuur mathalan uu leeyahay iyo dee dabcaadkiisii hore xataa meelaha de bal fadligiisa oo kale casharaad buu gaadhsiin meelaha kale rasuulka ilaahi looguma sale iyo halkan aan joogno salaada dhexdeeda iyo atixiyaadkiba ay kaba mid tahay niqaashaadka iyo fawaaid waxaa kaloo kitaabka labaad ee isagana meesha jira uu yahay kutubta madbuuci waa majmuuco bal waxaan leeyahay kitaabka kale isna nin xaafidaa leh waana ka dambeeyey kollay fawaaid ziyaado ana waa yeelanayaaye waa xaafid sakhawi kitaabkiisa la yidhaha alqowl اbadiic fi salaati calى shafiic waxa weeyaan bal taas iyo jila lafam fi salaati calى khayr اlanaam waa laba kitaab mid kasta waa mujalad waa umuurahan bal waxaan leedahay markaas kolley dee ruuxu markuu umuurahaas hadduu aqriyo daalacdo dee waxyaalaha uu kaba faa'iidaysto fadligii salaada iyo inuu badsado iyo maxabadii rasuulka iyo umuuro badan ee waxyaalo badan oo masaa-iloo kala duwanna way ka hadlayaan be bal waatan idin tilmaamayo arrinta kale jirtaana kolley halkan marka la eego culimadu salaada dhexdeeda khaasatan atixiyaadka dambe in badan oo culimada kaba mide eh, waxay kuma tagaan inuu sunno yahay laakiin shaafici iyo axmediya baa iyagu kuma tegey shacbiyana way ugaba sii horeeyeen inuu waajib yahay macnaa haddii aan rasuulka ilaahi laguma saliyin salaadii aanay ba bal taasba weeye culimada qaar baa waxay sheegteen si wuxuu shaafici lama gooni noqday jawaabta in matalan xagga ah wujuubka iyo faradka ah, laakiin lama gooni noqon bal arrimaha dee qolooyinka sheegtay waxaa kamid ah qaadiciyaad oo kitaabu rasuulka ilaahay kagaba hadlayo shu-uuntii iyo fadligiis iyo taas ayuu hadalka kuba yidhi oo kitaabka shifa la yidhaaho eh, lakiin ibnulqayim baa kolley taa tawaliyey ka hadalkeeda iyo radinteeda iyo tatabuceeda oo kaba dhigay inay madhabtiisa maxaasinteeda kaba mid tahay inuu markaa halkaa waajib uu kuma tiriyo isaga kaba dhigay bal waxaan leenahay eh, dawaaif culimada kamidina salaada rasuulka ilaahay laguma saleeyo farad bay kaba dhigaan ee kolleyna waaba kan oo xadiidka aan sheegayo ibnu xibaan iyo xaakim iyo ay wariyeen ayaa lafdigiisa muxuu ahaa seebaan kugu salidaa idaa nanu ala idaa naxnu sallayna calayka fi salaatina markaan salaada iyada ku jirno seeb bal taasi waa midoo dee rasuulka ilahi oo laguma saleeya bal waxaaba dee rasuulka ilaahi noogaba sugan inuu ku tiriyey ruuxa bakiilkaa waa ruuxa rasuulka ilaahay lagu hadal qaado agtiisa en kuba saliin oo markaa taasi ay tahay kolley no mala aqwaasha culimada ee badan ee meeshan jirta waa qowlka uguba raajaxsane ruuxii in lagaba rabo bal ama ay waajib kuba noqonayso markasta uu maqlo rasuulka ilahi o la hadal qaaday inuu ku saliyo salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddii kale rasuulka ilahay ninkaasi waa bakiil buu yihi kaas baa bakiilka ah dhabtii waa ka inta lahaya la hadal qaaday aan agtiisa laygu hadal qaaday aan iguba saliyin aqwaashu kolley tobaneeye way gaadhayaane marka la eega markee lagu saliyaya iyo markeeba adigu bal kaas baa in mar kastoo rasuulka ilahi hala hadal qaadaba lagu saliyo fadliguna waaba xadiis ba inoo dambeeya arrinta kale ee culimadu ay meelahan kagaba hadlaan waxa weeyaan waxaa xadiidkan ama siiqadan kuba sugan allahuma salli calى muxamed wacalى ali muxamed kama salayta calى ibrahima wacalى ali ibrahima macnaa rasuulkii ilaahay salligii aan uma dalbaynay in ilaahay kuba saliyo n ilaahay weydiisanaynay inuu ku saliyo ayaa waxaa lagu shabahay salligii nebi ibraahim lagu saliyey iyo aalkiisii ilaahay kuba saliyey ama barakadii u barakeeyey waxaana jirta qaacidada xagga tashbiihu markay balaaqo noqoto mushabaha iyo mushabahu bihiga waxa ah dee mushabaha ka nuqsaansan ama waxaan kaga hooseeya waxaan la iskaga shabahayo mushabahu bihiga taasna markaa maxay keenaysaa dee rasuulkii ilaahay salligan loo dalbayo ama salaadan loo dalbayo barakadan loo dalbayo kal haddii lagu shabahay salligii ilaahay kuba salliyey ama salaadii iyo dee barakadii nebi ibraahim iyo aalkiisii inay tani ka hooseysay ka nuqsaansan tahay de waxaana jirta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagaa afdal albashar ahaa nebi ibraahim iyo aalkiisaba waa kaba fadli badnaa waa arrintaasoo culimadu ay isweydiiyaan laakiin bal kolley jawaabahooda ta ugu mudani waxa weeyaan ama kuwa ugu mudan kolley dhowr jawaabood baa jire arrinku waxa weeyaanuun in salligan rasuulka ilaahay aan u dalbayno ilaahay inuu kuba saldhiyo qadar ahaan maaha waxaa la iskaga shabahayaaye waa salaadaas ama salligaas baa lagu shabahaya un asla salaad baa asla salaad lagu shabahaya xagga qadarkii way kala weynaan karaan way kala mudnaan karaan dee saliga nebi ibraahim ilaahay kuma saliyeyna waa horeeyey caalamkana taasi waa kuba shuhroobay haddaba saaad ugu tafadushay nebi ibraahim sali aada kuba saliday nebi moxamedna iyo aalkiisina kuba sali taasi waa mid mid kalena way yidhaahaanbo nebi ibraahim waxaa la socda aalkiisii aalkiisiina ambiye aad iyo aada u badan ayaa kuma jiray ilaahay na salawaat ullahi wasalaamu aleyh aalkiisa nebina kuma jiro nebi kuma jiro waa isaga un mooye wax iyaga marka marka la eego aalkii iyo oo ambiye badani ay laba jiraan xaggan xaggana rasuulkeliya un u marka jaanibkaa la eego ayaaba dee taqaabulkan iyo isku shabahni kaba imanayaana waa la yidhaahaye bal muhimku waxa weeyaan un rasuulkii ilaahay siiqa loogu saliyo ta ugu fadliga badani waa siiqada ibraahimiyada la yidhaha saa daraaddeed baa culimadu yidhaha hadduu ruux ku dhaarto inuu rasuulka ilaahay ugu saliyayo siiqata ugu mudan ugu saliyayo dhaartiisu tay ku furfurmaysa ama dhaartiisii uu kaga baxaya waa isagoo siiqadan uguma saliyey taas uguma saliyey haddii xisi saas dee taasu xisigii kaga badbaadayaayo bal ta ugu fadliga badan taasba wey xadaثna yaحya بن أyub وqtaybaة بن xujri qal qaluu xadaثna ismاعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاla wuxuu yihi man صلىa ruuxa صaliya عalaya korkayga waaxidة waa صلاaة waaxidة waa sali keliya mar keliya maxay naga qaadan daqiiqo keliya ama in ka yar may way kaba yar tahay de haddii siqadana waa laga yaabaa daqiiqo dee ma wada qaadanaysaba waayo ruuxu daqiiqo safxo qur'aan kamid ama daqiiqo lagu aqriyaa safxo dhan ayaaba oo shan iyo toban sadara lagu aqriyaa marka aad bay ugaba yar tahay haddaba ruuxa mar keliya igu saliya sala allahu calayhi cashara ilaahay baa salligaas waa xasan uu la yimi man jaa bilxasana falahu cashra amhaaliha toban goor baa ilaahay ku saleeya de bal iska daa toban goor oo ilaahay kugu saliye mar keliya oo ilaahay kugu saliyey saliga ilaahayna markuu naxariis bay ahay sali ilaahay amaanba ha noqdo naxariis ha noqdo mar keliya oo ilaahay kugu saliyaa dhici karta acmaal aad iyo aad u badan kaagaba khayr badan kaagaba weyn ee ruuxa mar keliya aniga igu saliya ilahay baa toban goor ku saliya de kii toban goor ku saliya ama boqol goor ku saliyeyna iyada tiradii badi markiiba toban kusii dhufo un waa fadli aad iyo aad u weyn intaasaaba fadli nooguma filan weeye rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh salligiisa fadliga uu leeyahay xadiidkaasaa inooguma filan in ilaahay ku saliyayo ruuxii rasuulka ilaahay kuma saliyey mar keliya toban goor uu ku saliya allah subxaana wataala ala alam subxaanaka allahuma bixamdik